الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فلما طلع المشركون waxaynu ku soo jiray qaswatu badrin iyo tafaasiishii ku saabsanayd qaswada ayada falamaa طalaca almushrikuuna gaaladu markay soo baxeen oy mudh soo yidhaahdeen wa taraa'a aljamcaani labadii ciidanna arkee jamci muslimiinta iyo jamci gaalada qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi allaahumma haadihi qurayshu ilaahu tani waa quraysh jaa-ad la timid dukhuyalaa'iha kibirkeedi ee wa fakhri aafaankeeda kibir iyo isqaabtaad iyo muslimiin inay muquunshaan ama dhib u geystaan iyo isla weynan galay bay u timi jaaad waxay kaloo u timi tuxaaduka iyadoo kula collaytamaysa oo ilaahay diinkiisa la dagaalamaysa oo tukadibu rasuulaka litukadiba rasuulaka rasuulkaada say u beenaysa ama iyadoo beenaysa bay timi xadiidka dhammaystirkiisu wuxuu ahaa allaahuma fa aladii wacadtani allaahumma axinhum alghadaata intaasuu nabigu israacshay ilaahutani waa quraysh oo la timid kibir iyo islaweynan iyo faan u timid inay la dagaalanto la colaytanto diinkaadi iyo adigaba beeniso rasuulka ilaahay ilaah waxaan ku weydiisanayaa gargaarkii iyo hiiladaadii ballanqaaday allahuma axinhum ay ahlikum ilaahu halaag oo baabi'i alkhadaata saaka waagan barye ee toddobiyo tobnaad ee ramadaan ilaahu nimanka halaag buu nabig sal l slam ilahay buu baryey wa qaama nabigu waa istaagay wa rafaca yadayhi gacmihiisibuu kor u qaaday wastansara wuxuu gargaarayaa maciin weydiistay rabbahu rabbigii subxaanahu wa tacaala wa qaala wuxuuna yidhi allaahumma anjiz lii allow iisoo dadaji maa wacadtanii waxaad ii yaboohday ilaahw yaboohi aad yaboohday inaad ii gargaartood ii heelisood adduunka gaalada joogtaad ii jabiso ahayd iidnaji wey anjizlii ilaahu ii fuli naajisku waa shayga go-anee mucajalka ah een dib loo dhigaynin nabigu sal l slam ilaahay waa u ballanqaaday inuu guulaysan uu gargaarsanhayo uu adkaanayo marka guushaya gargaaska ilaah haddaan u baahanhay wey saacadan la taaganahay saacadan oga baahi badnahay allow ma jirto nabigu leh allaahuma innii anshuduka allow waxaan kugu dhaarinaya oon kaa codsanaya cahdaka ballankaada iyo wacdaka yaboohaadi faltazamahu sidiiq yani cahdi waa maxay waa alcahdu biاlnasr wاlwacdu biاlnasr wاlظuhuur wاlhalaba buu nabigu ka hadlaaya faltazamahu waxaa isku duubay nabiga asidiiq abubakar baa isku duubay min waraa'i xagga dambana iskaga dur nabigoo sii jeedo qiblada axaadiis badan baa ku timid nabigu istaqbal qibla waa weyse qaate ragcatayn buu tukaday qibladuu qaabilay ducu bilaabay markaasuu gacmaha nabigu u taagay ilahay u baryahayay ayaa abubakar xagga dambe kaga yimid markaasuu isku duumay wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow abshir khayr ku bishaaraysiiyo guuliya gargaar fawaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacanta ku jirtaan ku dhaartay layunjizanna allaahu laka maa wacada ilaahay wuu kuu fulin wuxuu kuu yaboohay ama kuu ballanqaaday nasri iyo gargaar iyo heeliyahoo ah ee ilaahay ku kalsoono wacdigiisoo intaa ducada ku daa nabi alla u naso abubakar rabaa abubakar markuu arka nabigu siduu ilahay u baryahayo ayaa wuxuu qalbigiisa ilahay ku sharaxay ducada nabiga in laga aqbala galana ay jabhayaan nabi allow intanaa kugu filan weeye nabigu u naxariisana u danqanaya nabiguna xil baa saarano intaa yaree muslimiinta saddexda boqolka ee horbaxyadii horyaalkii muslimiinta ahaa ayaguna maanta tusaalaha ah ayuu nabigu wuxuu ka baqa in la baabi'iyo la jurjunsadu ka baqaaya xaafid xaafid xajar iyo culimmadu waxay taxqiijiyeen ayagu ay leeyihiin nabigu kaana waatiqan biwacdillaahi wacaadihi wahada huwa sawaab laakiin qadiya mucayana oo hadda taagan wax ballanqaad khaasa nabigu ma haysan ballanqaad guud oo ah nabiga in loo gargaaro oo ilaahay gacantiisa uu sara ka dhigo oo uu gaala u jabiyo oo duhuur iyo muuqasho iyo sarrayn nabigu uu ku noolaado ilahay waa u ballanqaado ayadoo sidaa tahay walxarbu sijaaj dagaalla waxaa lagu yaqaanaa marna inaad rayso marna lagaa raayo waxaa lagu yaqaanaa dagaal xaad ambiyadu marna inay reeyaan oo gacan sara ay yeeshaan wahuwa iyo muslimiintu marna xoogow ay xagal daacaan ama hasiime ay timaaddo si loo muujiyo inaad tahay addoon miskiin oo daciifa ah, allana u baahan xoogu quruur baa ku geli qac baa lagaa siin cujbi baa ku geli waa lagu yara waabin macsiya mukhaalafa diineed baa ku dhici gantafarur baa kugu dhacahay xoogogaas waxaa weeye addoonnimadii baa la muujin iyo mukhaalafaadkan aad ka fogaato waxaa weyaan gacalcun baa layidhahdaa waabinta ayada ah waa tarbiyo iyo ta'diib laakiin taraqi iyo baasid iyo horumarid iyo guul iyo gargaar inaad ku naalooto adduunka ta u dambayso wey wacdigaa guud maadaama nabigu haystay bader looma ballanqaaday inuu nabigu raynhayo oo gaala jabinhayo ilaahay marka ballamaalkiiilahay ka baryahayaa maanta in loo xaqiijiyo oo maanta looga dhigo waa dagaalkii koowaade u horreeyey ee muslimiin ee gaala soo dushay si fiican fooda isku geliyaan marka tani darsi laga qaato wax badan buu taraya muslimiintuna hadday ku jabaan dagaalkaasi dhaawac badan baa gaadhaya oo waxaa laga yaabaa in badan inay diinta ka baxaanba ama lagu fidnooba ama gaalo dhanba marka ay kugu soo haliisho oo ay ku baraqsato hadday galow nabar gaadhanaa laxawga asaga ah fulay baji sooyoo gaaloo dhanba cabsanaya idan waa darsiga u horreeye wey marka nabigu taasuu ku celceliyey waa xadiidku asalkiisu waad garanaysaa fi saxiix muslim masaaniidda iyo meelo badan ku jira aaaarta ahuu sheekhu keenoo dhanba way sugan tahay wastansara almuslimuun muslimiintaad ay gargaar weydiistay allaha subxaanahu wa tacaala wstaaauuhu alla waa u qaylideen alawt alistiaau wa alab lawti wlhawaat wa alab nusra wey istinsaarka istiqaaidu isku macno weeye wa akhlasuu lahu ilaahay bay u saafi gareeyeen baryada iyo baahida iyo tuugmada iyo ducada watadaracuu ilayhi alla isu bahaanbihiye baahidooda muujiye tadarucu waa idhaaru lcabdi dulli muujiye iyo baahiya faqri xaaja muujiyo inaad baahan tahay ood addoon tahay oo ilaahay gacantiisa aad u baahan tahay inaad muujiso fawxa allahu ilaa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa wuxuu u waxyooday oo u sheegay annii macakum anaa idinla jira ee faabbituu ladiina aamanuu kuwa alla rasuulka rumeeyey suga qalbigooda argagaxa iyo jazaca ka saara maxaa yeele muslimiintu waa yaryihiin u badnaa gaalida waa kun bay cagacagaynhaya soo garoobay boqol faras wata awrtoodii wata hubkoodii soo qaada dagaal kusoo talagalay muslimiintuna dagaalmaysan kusoo talageline geel iyo koloyo iyo safar socda oo waranlayaal ah bay rabin ayar inay soo qabtaan oy haniimaystaan in marka aan dagaal ku talagelayn in soo talagalay wey tiradu waa kala badan tahay oo cabdahaan waa naga badan yihiin laba jibaar bay kor u dhaafeen oo saddex jibaar bay ku dhow yihiin weliba saddex jibaar waa ka badan yihiin baan ujeeda cafwa wa maca haddana waa soo diyaargaroobeen wax ka hadhay ma jiro annaguna in yaroo markaa diyaar ahaydunbaa meesha isugu timi hawl halisa ah wey ilaahay marka wuxuu yidhi muslimiinta qalbigooda suba muslimiinta qalbigooda arkix baa laga saaray inay dagaalamaan oy halabsadaan oy dhammaadaan bay ku talagaleen gaaladii baa marka dambe ilaah u yareeyeyba aragti ahaan wax baa laga dhigay boqol nin laba boqoloo nin baa lagu soo ururiyey annagaaba ka badan muslimiinta markaad <clears throat> way kula badanhayaan annaga waan isla badannay gaaladi waa nala yaraatay argixina waa laga saaray qalbigooda xagga gaalada muslimiinta carabkaba baa looga dhigay indhahooda halkii ninba toban nin buu noqon ee muslim fariyo nin baad siiran waa labaatan nin kumaan kun bay noqon muslimiinta aragtidii ah gaalada ariggaxna qalbigooda lagu tuuray marka de saasay ku jabeen magdheer bay isku dhaxleen saulqii waxaan ku tuurahayaa fii quluubi aladiina kafaruu rucba ariggax baan qalbigooda gelinaya wa awxa allahu ilaa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana wuxuu u waxyadu u sheegay annii mumiddukum waxaa idinku taageerahaya idinku taabkulay bialfin min almalaa'ika kun malaa'iguhoo murdifiina isfangashan ninba nin daba taagan yahay ama si talantaalla imanaya gurmadku hadduu halmar kuu yimaado ma wanaagsanaa laakiin inuu isdaba dhacaa wanaagsan oo konton ay soo gurmato haddana konton kala timaado boqol soo dhacdo labaatan kale soo dhacdo toddobaatan soo dhacdo ilaa galabka isdaba socoto ninka markaad ishaysaan markuu arko raggu isdaba socdan kala go-ayn wuxuu dhihi meeshan malaayiin baa ka soo socota waa cararhay laakiin hal mar haddii intii yimaado eh, gurmad iyo taakulo ay intaa ku ekaato waaba la isku kaadayi karaa laakiin ciid aan kala go-ayno isdaba taagano oo kolba fawj cusub gurmad cusub nin dihin baa kolba ku geli waama dagaal marka ugu yito weyaan gasho inaad martaad xisaabsato raggii qaybsato aad foodisgelisaan baa wanaagsan laakiin ninkuun loo yimaadaba oo kolba rag cusub dhaawici qaadaan haddana xabadka ku bilaabaan waxaa weeye waad ku baaba'aysa murdifina sidaasaa lagu fasiraa isbangashanoo isdaba jooga ama murdafinina waa la akhriyey ilahay baa isbanga ama ayagaa isdaba jooga labadul markaan bisiiqati ismi alfaacil wa ismi mafcuul waa la akhriyaa quriya waxaa la akhriyay bikasri daali wa fatxiha buu sheekhu ku ilaahay baa isdaba dhigay oo waad si tadriija ah u socdaan ama ayagaa ku soo talagalay isdaba galaanoo kiima mar yimaado ama kooxda mar soo dhacdo fa qiila la yidhi almacnaa macnuhu waxaa weeye innahum ridfun lakum idinkiina daba jooganna waa lagu fasiray oo muslimiintu markay dagaalka galaan bay ayagu daba istaagahayaan ninka muslimka markuu xagga fiiriyo ciidan xoog badan baa daba taagan oo saaxiibadii marka horunbuu u soconhaya markaad gadaal fiiso dad keligaa noqoto ood midig fiirisay bidixood keligaa noqoto inaad carartaa sahlan ama uu shaydaan wax kugu akhriyo laakiin markaad aragto meesha safku inuu xidhan yahay hore u socon baadihi raguu soo geedamahay gudabataag markaan horan baa u socon waqiila waxaa leemia yurdifu bacduhum bacdan barkood barkeed fangalhay waa isdaba taagayiin arsaalan ay jamaacaatin koox koox bay u socdaan arsaalku waa jamaacaadka lam yatu maysan imanin malaaigtu dafcatan waaxida hal mar maysma imanin qaabka in loo gurmadaa la rabaa wey oo aan hal mar jug la soo dhihin fain qiila haddii la sheekhu marka aayadihii suurat lanfaal ku yimid iyo aayadihii suurat ali cimraan ee qisatu uxud iyo qisatu badar ku kala saabsanaa ayuu sheekhu tilmaamayaa khilaafkii ay mufasiriintu isku khilaafeen qadiyadda ayada fain qiila haddii la yidhahdo haa huna dakara annahu amadahum bialfin meesha ilahay wuxuu ku sheegay macragtu badrin in muslimiinta lagu taageerayo lagu taakulaynayo kun malaa'ig ah oo ciidan ah mikaa'il iyo jibriil baana ciidanka hogaaminaya maalinka badr oo lagu kala baxay marka suurat lanfaal waxaa lagu sheegay weeye in iyo qisatu badrin waxaa lagu sheegay malaa'igta lagu taakulay lagu taageera muslimiintu inay kun ahaayeen wa fii suurati ali cimraan alla wuxuu ku sheegay qaala wuxuu yidhi ittaquun lilmuminiina lan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaai aalaafi min almalaa'ikati munzaliin balaa in tasbiruu watataquu wayaatuukum min fawrihim hada yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin fakayfa aljamcu baynahuma labada aayadood sidee loo jamcin yacnii aali cimraanna waxaa lagu sheegay shan kun in muslimiinta lagu taageerayo oo ilaahay shan kunoo malaa'ig ah oo weliba cafwan saddex kun oo weliba calaamado wata weer qaba ama marya cad qaba fardahoodiibaa calaamad bay saynta ku lahaayeen ragga dagaalamhaya malaa'igtaana weer cad bay qabeen ama weer jaallo ay qabeenoo zubayr bn cawaam cumadiisoo kale ah cabdulaahi waxaa ka sugan asagu maalinka malaa'igtu waxay ku dagaalamhayeen weer cad bay qabeen calaamadaasaa isku garanhaya wixii malaga ilaan ciidan dhan oo soo fakada weeye nima meel buu ka yimid midna samaa saabic laga soo diray mid baa ka yimid alasmaa dunya mid baa adduunka ciribkiisa ka yimid marka inay isgartaan baa la doonaya ciidan weeye calaamadaasa wateen marka malaa'igtan calaamadaysanee saddexa kun ah iyo kuwan kunkee beder lagu sheegay say xaaladu tahay وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم طائفتان وإذ تقول باكسي حكتي حلقة سوها الله in nabigu aali cimraan qisatu uxud bay ka hadlaysa suuratu lanfaalna bader bay qaadadhigtay labada suurado qaabkaasay ku kala saabsan yihiin inta badan laakiin markii uxud qadiyadii laga hadlahayo oo ilaahay sharxahayay yaa galladii iyo abaalkii loo gala muslimiinta yaa ka jumla ictiraadiya loo dhex keenay oo qisatu baden qaybo ka mida ah ayaa lagu dhex sharxay fii qisati uxud hawshiibu rabaasho umaa noo kala saaro ila waid qadowta waxaa laga soo hadlaayay uxud wooye nabi allow muslimiinta u sheeg aduguna xusuuso oo xus baa xilli aad ka kallahday gurigaada xujatu caayishu nabiga ka baxay maxaa u baxay tubawi lmuminiin xaala aad u diyaarinayso muslimiinta maqaacida alqitaal mawaaqif meel la istaaga maymano iyo maysaro iyo qalbi iyo saaqo iyo jinaaxaan baad taagaysaa halka ka dagaalama wallaahu samiicun caliim baa la yidhi ilaahay waa og yahay waxay ku tashadeen waxa idinku aad doonaysaan meeshaad wax marinaysaan caliimun biaxwaalikum wa bixawaali mushrikiin howlaha sheeg baa la yidhi id hama aa'ifataan xilligay laba kooxood dooneen koox reer bani xaarifa ahayd oo reer khasraj ah iyo koox reer bani salima ah oo reer aws ah labadaasi ayaa maalinkii uxud carari gaadhay marka cabdullahi bn bnu saluul uu saddex boqoloo ciidan la dhaqaaqay gaaladu saddex kun bay ahaayeen taqriiban muslimiintuna kun bay ahaayeen soo diyaargarooba saddex boqol oo nin buu yuu la go'ay shaydaankii munaafiqa ah saddex boqol markuu la dhaqaaqa ciidanka toddoba boqol buu noqday labadaa qoys baa dareen baa galay idinkuna ma carabtaabayna meesha lagu kala baxaayaa nimankii aad maalinkii beder xaaqdeen eed baabi'isanoo wanjal ah oo wada aaradoon ah ayaa meesha socda ciidankii in weynoo ka midana waa jabay iyagoo ma carartaan bay isdhaaheen shaydaanba waaba ku akriya ilaahay baa dejiye id hama aa'ifataani minkum an tafshala ay an tajbuna wa yajbuna inay cararaan fashalkuna waa fashalo jubnin baa loo jeeda waa carari gaadheen waa bixi gaadheen wallahu wali wuxuu idhi annaga weeye reer bani salima ile reer bani salima asagoo ahaa ma og wuxuu idhi aayaddan annagay naga hadlaysa qoysii aan ka dhashay reer bani salim iyo niman ree awsoo reer bani cafan reer bani xaaris iyo niman ree awsoo reer bani salima ah waxay damceen inay baxsadaan wuxuu idhi cayda ilaahay xumaanta alla uu naga soo guurshay iyo dhaqan xune maalinka aan damaacinay waxa igala qiimo badan buuri intan dambe wallah waliyuhuma jumlada ayada aba ah wax kasta waxaanu ku doorsan ma jiran ma jiran ilaahay baa gacalkooda ah oo u gargaarayo garab taagan labadaa kooxood marka carabay carkeena buluqoys ilaa anaa weli u ah abubakar iyo nabi maxamed iyo ukaadiiyo dadkan waaweyn laakiin qoys iyo jilib si goodaan rabbi u magacaabay oo annagaan ka imaad haysaanba reer bani salime iyo reer bani xaarisa basa wallahu waliyuhuma ilaahay baa jecel ama naasirkooda ama mutawalli amrihim ila wilaya intaasa lagu fasiraayo alxub alnusra alwilaaya waa maxay tawalli lamr gabadha weligeed waa maxaa ninka hawsheeda hayo meherkeeda iyo nikaaxeeda weydiinayo intaaba hadday noqoto ilahay inuu na yahay ama noo gargaarahay ama hawshanada maamulo si gaar ahaaneed bu ilaha sheegay waca allahi falyatawakl muminuun waitaquu lilmuminiin baa meesha taalla nabi allo ummadda u sheeg ama waa badel bay odu yidhaahdaan ama muxuu ahaaye waa waa jumla musta'nafa ittaquu lilmuminiin xilli aad muminiinta ku lahayd nabi allow alan yakfiyakum yuusan iku filayn an yumiddakum rabbukum bialaaa aalaafi min almalaa'ikati munzaliin saddex kunoo malaa'iga rabbi inuu idinku taageero oo gurmad ah miidaydin deeqin balaa in tasbiruu watattaquu kuwaasoo la soo dejinayo munzaliin cirka laga keena dhuuma joogan cirka laga keenaya munazaliina waa qiraa'o la akhriyo balaa in tasbiruu waa idinku filan tahay wey laakiin goorma waa in sabri la helo in tasbiruu fi lqitaal wاlmacaari watattaquu min almacaasi wاlmukhaalafaat nabiga amarkiisa waa inaan la khilaafin diinta waa in meel lagaga dhicin laabudda min ataqwa wlaa budda min asabr wlmusaabara adkaysi waa inaad yeelato lianna shajaacata waa sabru saacatihim intaad xanuunsan buu ninkan xanuunsanaya waxa dhaawacay dhibku gaadhay in la eg baa gaadhaya markay aad gegsato oo dabar wayatuukum ay yimaadaan baa le gaada qureysheed iyo carab min fawrihim haada isla markam ay min saacatihim haada hadda hadday yimaadaan haddaad ilaahay ka cabsataan xaggana sabirtaan gaaladu hadda ay soo boodaan ilahay hadda malaa keenaya w yumdidkum rabbukum bihamsati aalaafin min almalaa'ikati musawimiin musawimiina waa la weyaan ama ayagaaba suntanba waxna suntay ciidankooda hagaajinay labadan aayadood fakayfa qiila wuxuu hi sheikhu ikhtulifa fii hada alimdaadi bialaa alaaf wاladii bilhamsati calaa qowlayn saddex kunoo taakulaa iyo shan kunoo taakulaa maxaa looga jeedo iyo xillig ay dhaceen iyo macatay khuseeyeen baa laysku khilaafay laba qobob bay culimmadu ka qaban waa khilaafkii salafkee axaduhumaa annahu kaana yowma uxudin maalinka uxud bay hawshu dhacday wa kaana imtaadan mucallaqan calaa sharin shardiga waa laisku khilaaf shardigu waa maxay bacdu salaf waxay yidhahdeen ninkii loodhan jiray kurs waxay maqleen muslimiintu inuu yidhi quraysha dagaalka gala markaad bilowdaan xabada anaa soo gurmado ciidan baan keenaya idan muslimiintu xogtaa waa hayeen ayaguna wax gurmada u maqan oo madiino ogu maqan ama dhan kale ooga imanaya ma jiran marka hawlaha adduunka lagu xisaabtamo xagga alla waa gooni hawshaa marka baqdin bay ku haysa iyo qoobgariir bay muslimiintu ku haysa idan waxaa weeye haddii kurs jaabir alfihri uu soo gurmado annaguna malaa'ig degdegaysaa keenaa shardigaa wey hadduu soo gurman waayo soo ma annaguna malagta waa ku filantii cadow waa shardi niman halkaasi ku fasiray shardigana waxay leeyihin miya waa shardiga mansuuska ah. balaa in tasbiruu wa tattaquu min fawrihi maada shuruuddaas wey haddii marka aydan cabsanin oo alla aydan ka cabsanin oydan sabrin daawana ay saacaddan imaninoo xabad aysan bilaabin haddii anna keeni mayna malagta degaysa haddii laakiintaa laga helo malaagta waa imanaysa shardigaasi marka adugu wa kaana imdaadan buu ahaa mucallaqan lagu xidha calaa sharin falamaa faata sharuhu shardigii marka la waayey faata alimdaadu ay faata almashruud shardigii baa la waayey whada qowl daxaaq wamuqaatil waxda riwaayatan can cikrima oo marka waxay leeyihin shan kun ma imanine saddex kun unbaa timid saddex kun unbaa timid weliba saddexa kun ma aysan dagaalamin yowma uxudin waxay ahaayeen inay meelaha bannaan buuxiyaan garabka kuu dhisaan la arko gaaladu ay indhaha saarto muslimiintu ay arkaan malag ordahayo oo socda idan marka macnawiyaadku waa dhismahayaan ninka wuxuu u dagaalamayaa si bele waa xamaaranhayaa waa faaganhayaa noqon mahayo ila hortiisaa la socdaa oo xagga laga taagan yahay oo malaa'igtiibaa muxuu ahaay nin walba uu socdaa laakiin yowma badrin malaa'igtii soo dhowtay kunka ahay way dagaalameen ragga wayba iyagaa jaray cabaas baa waanu gaari doonaa yidhi nin ansaari oo gaaban baa soo qabta nin ansaari oo gaaban baa cabaas nin weyn oo qaasha buu ahaa laf weyn nin ansaari oo gaaban baa soo qabta dhab markaasuu nabigu u keenay ansaan wuxuu nabi maxamedow adeerkaa waaka waan hayaa wanaa soo qabtay cabaas wuxuu yidhi imaa soo qaban adayga hee nin faras ablaqa wata faras baroor ah nin wata oo lafayna quruxsan oo weliga baan arag oo ogya saalaxyadhaa dheer weliga ogya oon hadda ciidanka dhan baanan ku arg bay soo qabtay oo musiibo ah ansaar wuxuu yidhi been baad sheegta anaa ah ku soo qabtay wuxuu yidhi uskud war aan madaa soo qaban malag baa kuu soo qabtay ama baa laska naso cabaas baa le ma ma jiraba ninkii buu fiiriyey xabu eegay abadan ma arka buuri faras ablaqa nin wata oo laf weyn oo dheer oo quruxsan oo weji quruxsan oog dheer ale oon ka baxsan waaye baa ciribta iyo sawdhabisiiye buuri ninkana ii dhiibi fooda ii geliy ansaar wuxuu nabaa labanaa qabtay ku dhaaranaya marka waxaa la ilaahay baa malak bimalakin kariim baa lagugu taageeray cabaasmada qabatee iska joog baa leeyahay marka eh, yowmada maaligtu waa dagaalameen aabukrbaahragala daay waa abeen idan anku saasa soo imanin bay leeyihin baa la waayay idan mashruudka saasoo soo imanin culama halkaasay mareen waaani wejkale qowlka labaad ee culamada qaarkood ay qabaan annahu kaana yowma badrin buu ahaa imdaadka bihamsati aalaafin yowma badrin buu aha qolyaa odhanay wahada qowna cabaas wamujaahid waqataada wariwaaya alkhra can cikrima sida waxaa qaba ibn cabaas iyo mujaahid ibnu jabr almaki qataada ibnu dacaamata asaduusi waana riwaayada labaad ee cikrima laga wariyay mawla cabaas ikhtaarahu madhabkan labaad waxaa doortay jamaacatu min almufasiriin koox mufasiriinta ka midaa ah doortay wa haaulaa kuwan dambe xujadooda waxaa weeye anna siiaqa yadullu calaa dalik qolyaha yidhi hawshaani oo dhanba waxay qusiyowma badrin bay weeye waxay yihiin siyaaqa qur-aanka qaabka aayado iskugu dhacahayaan ama hadalku u socdo ee u shubmahayo ayaa laga garan bay dhehen hawsha inay ku saabsan tahay fainahu subxaana wa tacaala qaala walaqad nasarakum allahu bibadrin ilaahay baa idiin gargaaray badr ay fii badr wa antum adilla idinkoo liita xagga tayada tirada hubka iimaan baad hayseen iyo caqiido laakiin saanad ma la tiri iyo tiro iyo ciidan adilla min xayu lqila laga hadlaya dad yar baad ahayde ciidanku waa muqaabila alf xagga saanada iyo cuduudda mayda soo diyaargaroobinba waxba ma hal faras baa waad hal faras meesha boqol taangi lagugu sii daynaya fattaquu allaha ilaahay ka cabsada lacallakum tashkuruun id taquu lilmu'miniina alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum bialaaa aalaafin min almalaa'ikati munzaliin bala in tasbiruu watattaquu hawshu waa hawl badan bay leeyihiin bibadrin baa la soo yidhi alan yakfiyakum baa daba taalla siyaaqa saxuxu tusahayaa bay yidhahaan wadaaddahaani bader baa laga hadlayaa ciidankan malaa'igada shanta kun ah iyo saddexda kunba iskama socoto waxaa weeyahee badr siyaaqu waa siyaaq badar bay yidhahdeen nimanka warkooda war saaran maa laakiin imaamku baadiin doonaa ilaa an qaala ilaahu sheekhu ilaah yidhi wamaa jacalahu allahu ilaa bushra walitadma'ina quluubakum bih wama rasuul ilah min cindi illah wamaa jacalahu allahu ilaahay kama yeeli imdaadka taakuladan iyo gurmadkan malaa'igeen maxaa loo keenay ilaa bushra waa bishaara liquluubi muminiin muminku inuu bishaaraysto adoo horaanba doon inaad dagaalanto oo niyadu kaayar xumayd oo aan xagee ku beeqaami doonta hawsha maxay noqon doontaa mustaqbalka maguulba haddii ciidan buunka dhabanhayo durbaan garaacanhayo soo baxo waad bayraqi waad marqaamaysaa waad farxaysaa oo dhan baa ka cahay waynu gaari doonaa markii loo sheegay nabigu abujahal in uu dhintay cabdullahi masuud baa ka sheekeeyey dagaalkoo socdaa waxaan soo maray buui riwaayad u fiican weeye dagaalku socdo oo weli dhammaaninba waxaan soo marayba abujahloo lugta la gooyey mucawad iyo mucaadba intay lugta gooyenba iskaga tageen weliba ninkii mucawada ah markuu lugta gooyey abujahl cikrima ku dhufta seef garab cikrima in abujahl aabihii difaacahay ciidan adag baa ku wareegaysan ku geelaanaa abujahl sida nabiga loo difaacay si lamida loo difaacay labadu wiil markay shab yidhaahdeen oo seefihi ku boobeen ninbaa seefta la helo lagu kubiyey martaa udhunka koraah ayuu jaray markaasuu dhacay cikrimaa ka gaadhsiiyey halkaa garab ku dhuftay gacantana o dhan baa go'day meeshaa dhinaca ayaa hilib yar yaa gacanta dhan kaga sooray gacantii baan watay buu saxaabigu maalinka dhan buu dagaalamaya dagaalka intuu dhammaanin bay gacanta intaan ku rafaaday baa intaan ku istaagay ku foorso gacanta dhulka dhigtay yuu ku istaagay markaasuu ku istaagay iska gooyey gacanta buu jaray maanta qaarkoodhan baa baxay waana uuna shiiday badarragga ku shiiday buu ah yowm ragga shiiday ku jira afar iyo tobanka nin shiiday ka ah cabdullahi wuxuu yidhi dagaalkii oo socdaan abujahal oo dhaawaca oo luqta go'an oo yaalla seef weyn haysto ruux isu dhowaadaba sidii libaaxi seefta ku halgaalayaan soo maray seef yaroo sakaraadaan watay markaasaan ku xadho la wareegaystay mar baan gacantii la helay seeftiisii gacantu ku dagaalamaya baan meelahan kaga dhuftay seeftiisi ka dhuftay way fariintay bahal weyn ayadu isagu intaan qaatay baan marka jirciyey bun oon israaciyey ansaar baa dishay laakiin waxaa dhammaystiray ree huday cabdullahi baayaa dhaawac tiray markaan saa u dilay oo naf baxaan ogaada inuu uusan ka kacayn dhaawacan oo bushaaay oo bushaaay oo bushaaay yo nabigu su-aal ku soo ordaybu nabiga oo u sheegay saddex goor buu nabigu dheer abujahal ma hubtaa inuu dhintay hawaanhuba nabigu waxaad moodaaba in la qaaday nabigu suubooda farxu nabigu farxay in la bitiyaad moodaaba fakaannamaa uqilla min alardi nabigu dhulka in laga raxkami markaasuu weliba intuu i dhaarsaday buu nabigu ku qanci waaye u iraacay buu ilaa uu soo arkay markaasuu yidhi kaana hada fircawn hada alumma ummaddan fircawnkeeda abujahal buu ah shaydaanku ninkaa musiibo ah marka markaad faraxdo waxaa adoo dhanba waxaad noqonaysaa balanbaal baad noqonaysa waad khafiifaysaa marka muslimiintu macnawiyaadkaa la gelinhaya ilaa bushraa lakum wlitطmaئna bihi quluubukum bih inay qalbigeenu ku dago ku xasilo meeshaan laga dagaalamo mogta aday ku kacdo oo wadnuhu ku garaaco waxaa waba kuu socon maayo seebtaba xajin maysidba qoriga inuu dhacayo inuu biyo ka socaan baad moodaysa war waxan waa maari risaas abadan sidii ninkii mxuu aha qorigii intuu mooda inuusan dhacaynin taabtay gacanta ee la tagta oo kale <laughs> qoriga uu hayo buu cuqaatay ragga soo socon buu arkaa xabadin waa wadaa wuxuu qoriga ma dhacayo gacantii buu u dhigay afka taabay intaa intaa waa baxday intaasoo dhan baa lagu kala tagay marka waxaa weeye wadnaha kula tagaaya qaala haaulaahi culammadu waxay dhaheen falama istaqaaquu ilaahay markay gargaar weydiisteen amadahum rabbi wuxuu ku taakuleeye ku taageeray bitamaami alaati aalaaf marka horey ducaysteen nimanka qaba reer badar weeye waxa laga hadlaayo waxay dhaheen muslimiintu ilaahay markay baryeen itastakiisuuna rabbakum fastajaaba lakum baa ila soo horraysay markay ilaahay baryeen baa lagu taageeray uma amadahum bitamaami hamsati aalaaf laba kunna waa laga daba keenay haddana ilahay wax ka daba keenay ila murdifiin weeye laba kun ba haddana laga daba keenay goormaa labada kun ee dambe la keenay lamaa sabaruu wattaquu shardigii bay la yimaadeen markay sabri la yimaadeen oo ilaahay ka cabsadeen gaalana ay xabadii bilowday ayaa haddana laba kun laga daba keenay shan kun baa isxidhay fa waxay dhaheen culammadaan dambe fakaana hada tadriij istabajooga ee si talantaali ah in ciidanka loo soo keeno oo gurmudka loo keeno iyo mutaabacat limdaad gurmudku inuu israaco uusan kala gain ayaa axsana mid ka buu noqday mawqacan xagga meeldhcidda meeldhicidda iyo ruuxa asagu bogidiisa iyo macnawiyaadka dhisidooda tana ku wanaagsan hal mar ciidanku inuu yimaada saddex kun baa socota laba kun baa socda ciidan isdaba socda hawaashay saasa ku fiicanta oo wa aqwa xoojin badan linufuusihim nufuusta muslimiinta iyo dadka mujaahidiinta oo wa asara u farax badan laha u farxgelin badan baa rabaa laha ila lquluubi min an yatiya inuu yimaado bihi maratan waaxida min an yatiya inuu yimaado weye bihi ay bilimdaad ilahay la yimaado cafwan maratan waaxida hal mar u keeno وهو بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة إمداد إسدبا جوغي صدح كن waisdaba dhacay oo kale lama tahay bu sheekhu markaa leh iyo qolyahan yidhahdeen wahwa imdaadka mutataabica ee mutadarijka bimansilati mutaabacati alwaxyi waxyiga israaciisoo kale lamid yahay iyo wa nusuulihi waxyiga soo degidiisii maratan bacda mara nimanka gartooda waa caddaystay waa war quruxsan wey muslimiintu marka hore ilaahay baryeen inta sakiiuuna hawshu ay baa la keenay markay haddana noqotay muslimiintii shardiga lagu xidhay wacdigoodii iyo gargaarkooda ay ka soo baxeen ayagoo yaroo tiro yarna ay u babacdhigeen gaaladii xoogga badnay ilaahina isku xidheen kana cabsadeen nabigana addeeceen ba haddana laba kun laga daba keenay fa kaana tamaamu hamsata alaaf shan kun baa sidaasi ku soo baxday xagga nadarka iyo xikmada iyo siyaasadda xarbigaana sidanaa ku fiican bay yidhaahdeen oo maxaa jira ciidanku inuu gurmadkiisa uu soo dhaco oo isdaba socdo ayaa ka wanaagsan hal mar in shan kun jug la soo siiyo min xayu siyaasa alxarbiyana sidanaa wanaagsan muslimiinta shardiga inay oofiyeenna sidanaa tusaysa marka shanta kun saasay ahayd bay yidhahdeen nimankaasi ragga hore culummada qolyahan dambu sheekh islaam uu yahay ibnuqayim dhaqan buu u leeyahay ibnuqayim markuu rabo inuu madaahibta culummada ka niqaasho madhabka la xoog badan buu u dambaysiiyaa intuu hormariyo madaahibta kale oo qadimo ka u dambeeye ee asagu taageersan yahay una arkaayo inuu kitaabka iyo sunnada waafaqsan yahay adiladan ay xoojinayso ayuu u dambaysiiyaa markaasuu faahfaahayaa weliba dhaqanka waxaa le ibnu xajar isaguna waqiila wadukira suule fatxubaari u wada xadiidka sharxiisa qowlka rudda watacuqiba wa fiihi nadar wa fiihi takalufun tacasus u daba taagan yahay qowlka u dambeeya uu ka aamuso ayuu rajaxdaa inuu qowl rajaxa waa adag tahay oo waa naadir laakiin culammadu markay dabagaleen waxay ku ogaadeen tarjiixiisa calaa ariiqati qowlihi tacaala sayaquuna alaaatun raabicuhum wayaquuluuna hamsatun wasaadisuhum kalbuhum rajman bilqayb alla tacliiqintaaso dhanba laakiin sabcatun wa aaminhum waa laga aamusa lama tacliiqin qul rabbi aclam bicidatihim baa laga yidhi marka tan dambe ilaahay ka aamusay uusan naqdinin ama aan la tacqiibinin ayaa ibnu cabaas odhan jiray intan weeye wuuna ku dhaaran jiray inuu garanayo xaafidkaas dhaqankaasuu leeyahay xadiidkii tafsiirkiisa ama sharxiisii culamaa sidaa tiri watucuqiba wa ujiiba wa rudda suu u leeyahay ayuu marka u dambaysa keenayaa macno uu wadaad sheega ama asagoo la quma uuna ka aamusahay sukuutuhu hada waa yadul waxay dhaca culammadu calaa tarjiixi hada alqowl nafsa shibnu qayim baa dhaqankaasoo iskale ibnu taymiya hadduu doono qowlka raajaxa uu ku bilaaba asagu isagu wuxuu leeyahay su doono sameeya qowlka la xoog badan hadduu doono uu ku bilaabaa kadib buu faahfaahayaa haddana qowl labaad buu soo adaysu ka hadlaa waa naqdiyaa asagu muxuu sameeyaa cardi maca almunaaqasha madhabku cardinhaya waa niqaashaya haddana waa cardinaya waa niqaashahaya saasuu u wadaa mar wuxuu sameeyaa inuu kulligood sardiya biduuna adilla to aqwaasha sardiyo oo dhan kadibna uu kadib adillada u baxo ee niqaashka dambaysiyo inta waa la sameeyaa وقال الفرقة الأولى فرقة كوبا وحيت كوحي كوبا علماء قبتي هوش وهول أحد imdaadka saddexda kunna waa uxud shantuna waa uxud baderna waxay u timid muslimiinta in la xusuusiyo ayagoo sidan ka liita oo ka tabaryar oo ka baahi badan oo meel madiica weliba jooga ilaahay inuu u gargaaray allihii maalinka idiin gargaaray idiin eliyey maantana waa joogaa wey abaalka hore xusuusta kana garta wey marka bader waxay u timid hadalkaa lagu xoojinaya waana xusuusin muslim waana shukr iyo mahadnaq iyo madnad sheegasa weeye mooyeene hawshu waa hawl uxude hawl bader ma ah culamadu waxay idhahdeen alqisatu fi siyaaqi uxudin waid hadowtaa soo horraysay dheheen awalkan hadalkana waa uxud aakhirkana waa uxud hadalka dhexda gayla waa howlo badar oo imtinaan iyo xusuusin loo keenay nabiga xaajadaha qasanay leeyihin alqisatu fi siyaaqi uxudin wainamaa adhala ilahay wuxuu dhexda u soo geliyey dikra badrin ilahay wuxuu u geliyey waaye fii siyaaqi uxudin wuxuu badr u dhex geliyey ictiraadan fii anaa'iha fainahu subxaanahu wa tacaala waa ictiraad u bambixin waa luqfidsi arar nacdaad baa la yihahda hadalka adoo wadoo meel ku socdo biyo shubkiisii waxaad arkaysaa arrin munaasib ay tahay in la tacliiqiyo oo meelun ka soo geli karo hawshan ayadaa marka isdiraad weeye ictiraad marka jumla lala yimid aan hawsha ku xidhnayn laakiin macno gud ay wadaagaan waa laba dagaal gaal iyo muslimiin baa ishaya halkaasi gargaar iyo wanaag baa ilaha idin siiyey tiina maanta waa taagantahay ictiraadan banbixid baa rabbi u sheegay fii anaai anaai uxudin wey qisat uxud bartankeedii baa ilahay u banbaxay duluc hadalka u sameeyey duluc yaroo la baxay weeye ma aha layidhi hadalku kuma saabsana beder siyaaqu siyaaq badeereed ma aha imdaadkan imdaad badar ma aha iyo taakuliddana waa hawl uxud laakiin waxaa duluc ahaan loogu baxay xagashaa loo muujiyey in xagashaasi iyo dhicadaa la xusuusiya muslimiintii maalinkii bala si ilahay gargaaray fainahu subxaanaه wa tacala qaala wid adawta wadkur ya muxamed id adawta min ahalku waa reerkii gurigii baa laga hadlay xilli aad ka kala nabi maxamed oo gurigaadii xusbaa limuslimiintana xusuusi aduguna garwaaqso tubawiu lmuminiina muminiinta xaalada u diyaargaraynayso ay tuhayiuba tubawiu maqaacida ay mawaaqif meelo la istaago laga dagaalamo jamcu maqcad oo goobaha aagga aaga dagaal nin horey u baxa nin xag ka dagaalama nin dhexda gala saaqadii maymanidii mu'akharadii qalbigii janaaxaankii si laisugu gurman lahaa cidinku waa yaryahay wallahu samiicun caliim id hama aa'ifatani waa badal bay wadadaa qaarkood sheeg wadkur sheeg way id hama aa'ifatani ama waid qadowta xilli baad kallahday way hama aa'ifataan ay laba kooxood hamiyeen baad kallahday ama qadowtay ku xidhan tahay ama waa badal labadu waa la sheegaaye hama aa'ifa laba kooxood ay hamiyeen ay dooneen ay damceen oo minkum muslimiinta ka tirsan an tafshala inay biiqaan cararaan jabaan wallahu waliyuhuma wacalallahi fatawnuun uma qaala ilahi wuxuu uhi walaqad nasarakum lmidr siyaaqa waa maxay intaasi waa waa muqadimatu uxudun weeye uxud baa laga hadlayaa bilitifaaq intaa hore murna ma laha walaqad nasarakum badrin baa soo gasha dhexda ilahay baa idin gargaaray min badr waantum adila fattaquu llaha lacalakum tashkuruun hunaana ilahay ka cabsada waa laidin gargaaraya dad aydan mukhaalafo la iman fadakarahum rab wuxuu xusuusiyey madarsheegiddeedu faa'iidada ku jirta iyo xikmaddu waxaa wey waa atadkiir binacam illah wadakirhum biayaam illah fadakarahum nicmatah galladii iyo abaalkiiba ilahay xusuusiyey calayhim dushooda ku lahaa lamaa goortii nasarahum uu gagaaray ilahay bibadra ugu gagaaray walxaal hum adilla ay yar yihiin uma caada rabbi wuxuu u laabtay marka intaa hawshu hawl xud bay dheen nimayo hawsha qarinay wa akhbara wuxuuna sheegay ilaahay soo tabiyay can qawli rasuulihi lahu ittaquu lilmu'min nabiga laga xog nabiga markuu sidaa lahaa ilaahay baa ka waran nabi maxamedow soo adigii sidaa lahaa ma ah ittaquu lilmu'min an yakfiyakum أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة المنزلين ثم وأخبر إلهي وحوش وسوت بي إلهي وحوش عن قول رسول الله لهم rasuulka ilaahay weedhow ku yidhi muslimiinta ayaa ilaahay soo gudbiyey uma wacaadahum rab wuxuu u ballanqaaday muslimiintii annahu in sabaruu hadday adkaystaan oo wattaquu ilaahay ka cabsadaan taqwadana la waayey maalinka uxud waxaa loo jabay taqwadana la waayey maxaa yeele ciidanka nabigu meesha uu dhiga yidhi halkaas ha ka dhaqaaqina haadi haddayna cunayso ha noo soo gurmina halka aaggaa qabta aaggaas mukhaalafadaasa lagu jabay almukhaalafat asharciya fi lmasaa'il jihaadiya alxarbiya khatar wey haddaad in yar leexato waxaa weeyaani dhib weyn baad kala kulmaysaa waa inaad marka aad u ilaaliso jihaadkaada camalkaada aad toosisaa la doonaya amadahum rab wuxuu ku taageerayoo bihamsati aalaaf markay ilaahay ka cabsadeen oy ballan oofiyeen baa ilaahay ku taageeray shan kun fa haada min qowli rasuulihi fahada alan yakfiyakum an yumidakum rabbukum munzaliintaasi waa hadal nabi maxamed oo muslimiinta uu ku yidhi allana uu soo xikaayooday ee ma aha ballanqaad ilah ballanqaado ballanqaadka dambe ee la ballanqaado waa shanta kun balaa in tasbiruu watataquu wayaatuukum min fawrihim haadaa yumdidkum rabbukum bikhamsati aalaafin taa dambe baa wacdiga ilaahay ah oo hadday shardi ayagu oofiyaan oy ka soo baxaan ilahay kaasu diyaar la yahay amaa hawsha hore waa xikaaya liqowli rasuulillaahi lilmuslimiin nimankaa warkooda war quruxsan weeye culummadaan walimdaadu aladii bibadrin taakuladii taageerihii bader dhacdayna min qowlihi tacaala bay ahayd bader hawshii dhacdayna waa min qowlihi tacaala wa hada bihamsati aalaaf kana waa shan kun waimdaadu badrin bialfin taakulaha iyo gurmadka badarna kunbuu ahaa wa haada kan dambe uxud gurmadka uxudna mucallaqun calaa shardi kii badarna shardi maba lahayn walaqad nasaba bibadrin waantum adilla fattaqu llaha lacala tushkun baa layidhi bas laakiin kan waxaa way balaa in tasbiruu watattaquu wayatuukum min fawrim yumdidkum rabbukum waa shardi iyo mashruud anugu shardiga hadda la timaadaan anuguna wixii aan ballanqaaday baan keenahayaa sheekhu wuxuu ihi xatusaya fawaaridda buu tirinaya fawaarid u dhexaysa hawlaha wadaalika mutlaqun gurmadka badeer mutlaq maaha shardi ma lahayn muslimiintu waa diyaargaroobeen tabartoodii iyo waxay kari kareen bay la yimaadeen fattaqullaha ma statactum waxay haysteen bay afuufteen allah isku xidhan waa dhaqaaqeen hawl aysan sugaynin baa u timid malaa'ig baa soo dagaalgashay nabigu wuxuu tahay gargaar oo gaalada ii jabi malaa'igtee nabiga ilaahu ma malaaigtu way soo fakatay ilahay baa soo diray marka waa wacdi mulaqu ahaa kaas imdaad mulaqa ah. amaa ka uxud waa imdaad mucallaq bishar wاlqisatu fii suurati ali cimraan hiya qisatu uxud mustawfaa muawala wuxuu xaqiiqusahaya wlqisatu qisada uxudna fii suurati ali cimraan hiya qisatu uxudin qisada iyo waxaas socday waxa laga hadlaaye dagaalka laga hadlay ilaa aakhiri suura iyo awaa'ilkeedaba waa uxud waxa laga hadlaayo waa qisatu e, uxudin mustawfaatu muawala iyadoo la oofsaday e, tafaasiisheedii dhacdooyinkii wixii dhacay weliba la dheereeyey baa la daba taagna wixii keenay dhaawaca wixii keenay in laxal daaco wixii jabka keenay mukhaalaafaadkay sameeyeen horaan waxay ilaahay intuu alla u gargaaray sidii laga doonahayo wuxuu rabbi u jabiyey hasiimada e, yartaa u sameeyey danhu ka lahaa wuxuuna dhan baa loo abaal sheegta wax lagaba tegi khaladkaanu ogaada alla dibna noqonina wa badru dukirad waa la sheegaa fiiha fi alicmraan ictiraadan dulahaan baa loo sheegay dambixida'aan baa loo sheegay mama asalku suurat alcimraan waxay ku dhisan tahay fii sharxi qisati uxud tafaasiisheedii duruusteedii fiqigeed aduruus alxarbiya asiyaasiya mukhaalafaadka dhaawacay keenaan muslimiinta midnimadoodu muranku dhibku keeno olaasa laga hadla amaa badar xusida la xusay xusuusin bay ahayd keliya garwaaqsiin iyo xusuusin muslimiinta la xurxusanayo wa badrun dukirad waa la sheegay fiiha fii suurati ali cimraan ictiraadan si aan asal ahayn baa lagu sheegay waalqisatu fii suurati alanfaal lah qisatu badrin mustawfaatun mudawala qisaduna fii suurati alanfaal qisada laga qisada dagaal way alqisa alxarbiya laga hadlaya qisada dagaal ee lagaga warramay anfaalla waa qisatu badrin mustawfaatun mutawala iyadoo la ooso weliba si fiican loo sharcay min bidaayati suura ilaa nihaayata baa lagu wax yar ka hor inta dhammaan wax goor baa la gabagabay warkeedu baabul hijra la galay iyo baabul jihad damba la fafaashay marka wuxuu ahayaa isku qasin fasiyaaqu fi aali cimraan ghayru siyaq fi al-anfal qaabka uu dhacayo iyo siduu u socdo fi suurat al-imran waa si ka duwan hadalku siduu u dhacaya fi aali fi al-anfal marka ikhtilaafu muxuu asiyaa ikhtilaafu masaail waxay keenahayaan laba qadod inay kala tahay axaadiita marka hadda la hebel baa xadiidka wariya hebella kan waa wariya ma isku mid baan soo kala duwan yihin makhrajka iyo matniga macnihiisu iyo tafaasiista ku yimid hadday kala duwanaadaan waxaa la ictibaariya laba xadiid oo kale mustaqilaan oo kala madax bannaan hadda marka labada qiso isku baab ma aha haddaan dhahna qisada waxaa laga hadlay alcimraan waa badar waxaa laga hadlay anfaalna waa badar hawsha socma maysra isma laha laba qaaboo kala duwan baa qur-aan ku hadlahaya marka qisatu ali cimraan waxaa wey qisatu badrin waa fi اlanfaal e, wa qisatu uxudna waa fi ali cimraan isku qaabna ma aha sheekhu wuxuu uhi wayuwadixu hada warka waxaa caddaynaya bianna qowlahu tacaala wayaatuukum min fawrihim hada fawrku waa surca alamru mulaqu cala alfawr ba mise cala taraahi min fawrihim ay min tawihim min saacatihim hada qad qaala mujaahid wuxuu ihi inahu ywmu uxud wey waa wahada ystalzimu kaasna wuxuu keensanaya an yakuuna alimdaad اlmadkuuru fiih hadday sidaa tahay wayatuukum min fawrim hada baa ku timid fii suurati ali cimraan hawsha noocaasna maalinkii xudmayba dhacday mooyeene maalinkii bader maba ahayn maalinkii bader waxaa weye dagaal la shansanhayay oo laisu soo sheegay oo markaasi laisu soo guurahayay bay ahayd whada ystalzim wuxuu keensanaya an yakuuna alimdaadu gurmudku inuu almadkuuru la sheegay fiihi ay fii uxudimdaadka la sheegay inuu fii uxud noqdaa markaasi asaxa yaa dhacaya falaa yasixu qowluhu asix maaya buuri ina alimdaada bihada alcadad kaana yowma badrin waityaanuhum min fawrihim hada yowma uxudin isma keenahayo wuxuu yidhi haddaad tiraahdo imdaadkaani wuxuu ahaa fii yowmi badrin hadda wayatuukum min fawrihim hada yowma badrin ma noqonayso culamado dhan baaba diidanba wayatuukum min fawrihim hada hadde wuxuu noqonayaa uxud bay ku saxan tahay marka imaanshihii gaalada imaan hayeen iyo ityaanka gaalada iyo imdaad baa iskhilaafahay imdaadka waxaad u celisay badar imaanshihiina waxaad u celisay uxud iskeenay maysu sheekhu ku leehay falaa yasixu qowluhu markaa qowlkii ugaadha ninka caalimka sidaa qaalma asaxaya uu yidhi ina alimdaada bihada alcadadi taakulida laisku taakuleeya ama laisku gargaaray tirada shanta kuna kaana yowmadan ma asaxay wa ityaanuhum imaanshaha gaaladuna min fowri isla marka ay soo dhaceenna hada yowma uxudin buu sheekhu ahabu intan damba saga wata sheekhu wa ityaanuhum imaanshahood min fowrim ay yimaadaan hada yowma uxudin maalin uxud baa wallahu aclam marka wuxuu sheekhu xoojinayaa in qisadu ay ku qisatu uxud weeye imdaadkan shantan kuna iyo saddexa kuna waxay ku eh, saabsan yom uxud wuuna kala qaba wuxuu ku yidhi qaybta hore saddexa kun ah waa xikaaya min qowli rasuulillahi liasxaabihi ee ma aha wacdi ilaahay wacdiga ilaahay wuxuu ahaa bihamsati aalaaf oo ku xidhan shardi ah alla inaad ka cabsataan ood adkaysataan ayaguna ay soo daataan oo soo degdegaan faslun wa baata rasuulullah rasuulka ilaahay baa baryey ya intan wuxuu ku egyahay inahu ym uxud waqad qaala inahu ym uxud intaa basa weeye hadalka mujaahid ku egyahay wahada yastalzimu waxaa wataa ibnuqayim baa wata raxmat ullahi tacala caleyh sheekhu dib buu inoogu celiyey qisada wabaata rasuullah rasuulka ilaahi baa baryay habeenkii toddobiyo tobnaad baa laga hadlahaya habeenkii tobitobnaad ee aroorteeda la dagaalami doono ayaa sheekhu hadduu gudbay wa baata rasuululah rasuulka ilaahay baa baryey yusalli asagoo tukanaya ilaa jidi shajaratin geed salki iyo guntiibuu nabigu sutra ka dhigan haya hunaaka meesha ku taallay geed weyn salkiibuu nabigu ka dhigta sutro wa kaanat leylata aljumca wa kaanat alleylatu leylata aljumca wey habeen jumcuna habeenkaa ah asaabic min ramadaan oo todobayo bishi ramadaana fi sana aaniya sanadka labada hijrada falama abax habeenka nabigu ma sexan hurdamallade laakiin waa sexdaan ayagu falama asbaxuu markay waabariisteen aqbala qurayshun quraysh baa soo dhaqaaqay fii kataa'ibiha ay maca kataa'iba qorayshoo kolonyadeedi unugyadeedi kataa'ibku waa jamcu katiiba waa unugta horimaha socda ciidanku haban u dhaqaaqa ma ogtahay horhorin u socdaa wanaagsan boqol boqol konton konton labaatan labaatan bay u socdaan wastafa alfariiqaan labadii kooxood baa isu saftay awalu safin uu nabigu sameeyu ahaa dagaal ciidan uu safa nabigu uu sidii salaada u istaajiyo maalinkaasi u horraysay famashaa xakiim ibnu xisaam markii laisku soo dhowaaday xakiim ibnu xisaam iyo xukmi rabiica niman baa dagaalka diidanaa waxay le nimanyo maanta haddaanu dagaalano nimanka waa ka xog badannaha haddaynu baabinoon layno oon hadda maka ku laabanno qalbi xumaa dhici doonta isma fiirin doono ninkii walaalkaa ku soo dilay bader ama aabbaha kusoo diloo muslima ama abtigaa kusoo dilay hadhow inaad maka ku aragto isdaawataan oo wada socotaan waa adkaanaysaa niman toloo wada socdaynu nahay dhexdeenna mugdi ha soo inaga daaya dagaalka cudbaasu wuxuu yidhi haddaad doontaan aniga igu qora cudbaa cabsaday ceebta ka dhaca meesha aniga saariya ciidankii annagoo qaban lahayn qoreesh iyo maxamed ba qaban lahayn iyo ansaari muhaajiriin gacan ku qaban lahayn cudbaa naga sii daayoo cabsado isku xaalay dhah anaa qaatay ceebta dhiigga maanta kala badbaadsa laga diiday xakiim baa orday oo weer qaatay laga dhagaysan waay abujahl shaydaankaya meesha fadhiya famashaa xakiim bnu xisaan xakiim bnu xisaan baa dhaqaaqay iyo wacudnu rabiica fii quraysh bay dhex socdeen waxay isku dayen inay ka dhaadhiciyaan dagaalka in la joojiyo danta aynu lahayn waxay ahayd bay dhee inaan badbaadino kolonyadii iyo safarkeenna abu sufyaan waa badbaaday kunkiritiiyo raashinkoodiiyo badeecadii iyo hantidii iyo maalkii waa badbaadeen maxaynu ku dagaalannaa dhiigga maxaanu ku daadin ilma adeerteen maxaynu ku laynaa haddaynu nimankan mabda isku khilaafnay maynaan baabi'ina waa inaga cudba weliba wuxuu ihi wixii kharasha idinku baxo dhan baan bixinaya wixii kharashi intaa labaatan aad ah, soo tobankii maalmood aad soo socotay wixii idinku baxa baan bixinaya wixii kharash anigu daaye si noqodkiinna wixii dhaawacmay dhiiggii xataa ninkii la ina xasanan anaa bixinaya laga dhegaysan waay markii ciidanka isku soo baxay oo meel taag ay ka soo dagaandagayaa nabigu wuxuu arkay ninkan cutbana rabiica oo qamiis iyo halmad gududan qaba dhar gudgudaan aba oo dhex soconaya ciidankiiba nin lafweyna waa dhex soconaya oo xagga u markaasuu nabigu yidhi cali tukicii bal igu yidhi xamse xamse igu yidhi xamsu ciidanka safkiisu hore jooga oo loo yeedhay nebi wuxuu anugu ninkaas bal qiyaas ninkaas socda dag xag u ordaaya dag dhex socda qiyaas waa kuma wuxuu nabiga ninkaas waa rabiic waa cutba wey inta istaqaaninaya waa cutba rabiica bu ninkaas nab wuxuu ihi quraysh haddii un wax khayr leh uu ku jira maanta ninkaasaa khayr udan wuxuu dareemay ninkan inuu hawl dagaalka diidan yahay rag suu u qaban iyo buu dareemay wuxuu idhi hadday ninkaa adeecaan maanta way badbaadahayaan hadday adeeci waayaanna mowd baa ka adeegi haddaa cuni doonta dhegaysan waayahat an yarjicuu inay ka laabtaan walaa yuqaatul aysan dagaalamin buubakar faabaa dalika abu jahli baa diiday weliba dabaalnimadkiisa maalinka wuu ishabaar wuu qunuuday markii la soo dhawaaday wuu qunuuday aynu gaari doonaayo wuxuu uhi allaahumma aqtacnaa lilraximi wa aataanaa bima laa nacrifuhu faaxinhu lqadatabu ilaahayow annaga iyo maxamed bunukaanaga raximgoyska ah ee had iyo goor waxaan la ogayn un la yimaadoon la garanayn ee ummadda wareeriya ee riximgoyska ah maanta ilaahu baabiiba faaxinhu ay faahlikhu alqadaata labada laba kooxood baan nahay fariiqaani ikhtasama koox labada kooxood ama labada ciidan midka qaraaba goyska ee alla ka fogaaday ilaahu midkaasaa ka halaag buuri in tastaftixuu faqad jaa'akum alfatxu soo maad wain tantahuu fahuwa khayrun lakum wain tacuuduu nacum walan tughni cankum fi'atukum Ah, walow kaura dn lah maca muminiin marka abu jahl wuxuu isugu in tastaftixu istiftaaxu waa maxay waa inaad tira ilaahu marna kala xukum waa talabu alxaakimi waadducaa'i cala annafsi asagaa isxukumayba ilaahu annagu haddaan khaldannahayna qaboona halaag buuna haddii muxamed khaldan yahayna allow qabo halaag nabi maxamed baa hawlaa lagu dayaada mawdkii baa kaadi waa lagu sidaa tahay abu salama cafwan cali bn abi aalib xadiidkiisii waxaa ku yimid wiil abti u yahay waagi dambe islaamay ayaa markii la soo socdo weydiiyey oo yidhi ah, abtiyow ilaah baa kugu dhaarshay maxamedka aan kusii soconnan ku duulayno inuu nab yahay ma og tahay haabuu nabiya waan ogahaybu haddii maxaan oola dagaalamaynaa wuxuu yidhi goormaa annagu reer bani makhsuuma aanu tabac u ahayn buu ree ree cabdimunaaf goormaan anagu raacnay buu weligaa dabagallay taariikhda akhri niman goga oo la yaqaano laandheero ah baanu ahayni goormaan addoomme iyo dabadhilib u noqonay ba anaga ree cabdimunaaf meel baan maxaan nabigoodaan cunaynaa buu maal saaraynaa faajir baa wuu ogyahay rasuul yahay oo nabiya waa ogyahay laakiin khadyaalad iyo faaraqabiil baa la tegay faabaa dalika abu jahlin waa uun muxuu ahay qolyo soomaali kulma annagaa hadda nin isaaqa naxay kumhaya oo cudurka mogta cudur baxa ma ah cudur baxoo dhammaada maaha xasadku iyo kibirku dadku wax ka baxa ma aha casabiyaddu waa gaalnimay ku gelinaysa mararka qaarkood ridda iyo kufribay kugu ridi qolyo aan qaraabanahay waxay ku leeyihiin annaga hadda oo reer macallin la yidhaahdo oo diinta soo hayno intaasoo caalim iyo caalimulbilaad iyo sheekh iyo kan iyo hadda nin isaaqoo ka yimid halkaas iyo ka yimid ay hargeysa ka yimid baa annaga diin noo sheegaya waagii ka soo horreysa waxay ama annaga muxuu ahay mooryaantii haweeye inoo mujahidiska ka hay meelay u socdaan mataqaan marna xiisaan baa maxkumay ku leeyay marna muxuu ahay maawiya noo shardiya noo socday shaarku ayagu may gashadaan oo diinta ninka isaaq uu kula dagaalama may qaataan oo ayagu hogaamiyaan diinta muxuu ahay isaaq ma ahee burundis baa kugu dilahaya oo yugandis baa kugu jihaadi oo maraykan indha bulugaa kugu jihaadaya kolba ninka calanka islaamka qaada ee daacada ku janna tagahaya warkaga la bixin waayo aduu laakiin haddaad toosto madax baad noqon muhaajiriin iyo quray intii ka hagaagtay baa madax noqota had oo muxuu ahaay ummaddii hogaamaysa ma dhib baa jira laakiin aduu haddaad ka leexato waxba kuu tari mayso laandheeraan ahay iyo waxaan ahay nin diinta laga soo gaadhay iyo ab iyo asal baan u leeyahay iyo kanaan ahaa iyo lagu kala tago hawshaas ab iyo asal ma jiraan nin walba wuxuu dhaqdo unbuu maanta dhiiqaaya nin walba wuxuu ummaddan u geystay wanaagunbaa lagala xisaabtami reebelreebel isku dhammaatay waddankan gaalaha autoshatorka inay baabi'iso oo kaartomintii laga dhigo marka hore oo ilaa boqol imaara laga sameeyo waaga dambaan la yidhaha horta adduunka ma ka jirtaa waddan yar oo boqol dowlad ka tirsan tahay kulli ha la baabi'iyo kadibna dawlaha laga dhisay maraykan leeyahay inta yaree shidaalkan hala qaybsado ilaa hadda waaga hore siyaasadd arrin diimeed baa idinku haystay hadda waxaa idin galay mashruuc dhaqaalaa idin galay gaalladu waxay ogaadeen laga bilaabay xuduudda soomaaliya ilaa raas casayr waa bad fadhida weliba shidaalka soomaaliya ku jira waxaa la yidhi shidaalku waa laba qayb midna wuu fadhiyaa midna waa webi qulqula midka qulqulayaa u daran midka socdo webiga ah ee badda ah, kaasa u daran shidaalka soomaaliya waa shidaal socdaal oo qulqulahaya gaalidu waaweynayd iyo kuwa soomaalida ridooya baa sheegaya iyagaa sharxaahaya ah ribadi waawan bay ka diyaariyeen ilaa marka laydin baabi'iyo oo la waaye muxuuaha nin yac yidhaahda waa waa laydin qaybin nin walba haddaad tiraada maantan waxaan u baahanahay dhoob laylaan baan rabaa waa laguu feermaynaya bajetkayna waa diyaar haddaba mid kale yidhahda waxaan rabaa aniguna afmadow laan baan rabaa xagar laan baan rabaa bu'ala laan baan rabaa saragla laan baan rabaa saakow laan waa lagu siin kulli bajet waa diyaar samaarda maraykanka kow qaybinaysa lagu taageeraya haddaad tiraaya laakiin waxaan rabaa soomaali israacda oo xataa gaalnimo isku raacda kulligeedba shanta soomaali waa in la mideeyo ilaahay inay ku kufriyaan lagu mideeyo lagaa dhagaysan maayo lagaama yeelahay la soc warka asaga mashiil caflaq baa laga yeelahaa wuxuu isku dayay carab inuu midayo carab oo dhan kiristankeeda duruskeeda nusayriyadeeda wahaabigeeda mushrikeeda suufiga ah diinlaawaheeda yuudcan umida waa laga diiday wuxuu hi salaamun calaa kufrin yuwaxidu bayana wa ahlan wa sahlan bacda bijahannami laga dhagaysan waay wuxuu waxaan rabaa gaalnimo carab oo dhan midaysa alcuruuba alcuruuba hoteelaan xamar oga dhisnay curuba soo garan carab baa la dabca in la midayo macalkufri lasu keeno waa laga diiday carab hadday awoodaysato aakhir waa maxay marka la xoqo waxaa ka soo bixi islaamnima sharkii bedelan waa lagu keetay adduunka lama rabo warkaas haddaad tirada soomaaliya oo dhan baa rabaa inaan ku miday cawal kufri wa shirki billaah laakiin lama qayban karo shanta gees ma qaybsamaa isku af iyo isku dhaqan isku adin baa nin walba wuxuu doona hawl ka samaysta lagala dhagaysan maayo lanna hadhow markaad aweyso xalbilaabi lf d baa iga maqan iyo he soomaali galbeed baa iga maqan marka waxaa ku xigta maqale annagaa tegan axmed kurey baa halkaasi mxuu ahay awoodii baa ku xabaalan bowkaal ku shiiday way soconi buurta saciid bay tegaya isku miray ka dhicwaaga dambe waa lagu kala tegaya yacni waa lagu ogyaha warkaada lagaa dhegaysan maayo marka hadday sidaa tahay marka waa in lagu dhinta alkaram alkaram ashahaama ninku waa inuu wada cad uu ku geeriyada laga doonayo fa abaa dalika abu jahlin baa diiday wa jaraa baynahu waxaa dhex maray wa bayna cutbata kalaaman hadal baa dhex maray isku tutuub axfadahu ah, ka xanaajiye hadal ka xanaajiye cutba xanaaqoo kululaaday axfadahu ah, ahaara xafidatahu xafida waa maxay waa ragan in lagu taabto waa xiniya taaba adoo nin halyay oo geesaa ah, laakiin maslaxi wanaag doonahaya hadduu mid dabbaala ah ku fuli baata naga tag shalay kaa noqon haduu adoo maslaxi wanaag raadinaya oo ummaddii raba inaad wuxuun u tarto haddii ninku dha wax waalan baa tahay shalay marka kalaam baa dhexmaro cutbe iyo abujahal axfadahu ka xanaajiya ka cadheeyey rabiica ka cadhey cutbe ka cadheey wuxuu ku yidhi fulay baa tahay waa inaga soo maray kelidaa ku afarfantay keliyaha ku dabiray keliyaha ku boodahay buur wadni baa ku weynaaday afku ku yimid sababkii baa ku qarxay war sababeema qarxin inkaa qabay markay xabadu bilaabato keenna fulaya loogaan doonaa sabab ku qarxay loogaan doonaa waa kii marsada galayba وأمر أبو جهل أبو جهل وحوفر أخا عمرو بن حضرم وحوفر أن يطلب إنه ضلبضو رادية دم دم أخيه عمرو وحول حد يشاء تعال كدغته oo maryaha dhigato ood macagustaada iyo go'da madaxa ku dubato adoo qaawan ciidanka dhex boodboodi tolla ayaydhi af labadii waryaatowar dhiigaygii aarihii hebel miraadba ku dhex miraa waa dhaqanay soomaliu leeyihin markay rabaan inay dadka ciyaan niman isqaawiyaa shircallaha dhigta niman waxaa jirta soo xirta masar soo xidhay dhar dumaraggay soo gashanhaya ilaa hebel loo aaro kuley waa maxay waxaaba ii gudban bulay sidii dumarkii lay arooso lay galmado meel lay saaro ninba mi iiba <laughs> oday dhan hade reer xukubaa soo odhanhayo reerku waa ka cahayaan waxba kala hadhi maayo dhaqanka dadlada jira marka dhaqanka carbeed wey fakashafa wuxuu fayday oo baneeyey can isti dabadii u baneeyey istigu waa dabada bacru isqaawnay ninka ah. <laughs> ninkii la dilay walaalkii wasaraqa waana dhawaaqay waa cumaraah waa camraah ayuu ku dhawaaqay waa camraah waa camratolla ayay cumareey dhigi cumare dhigi camriyey faxamiya alqawmu quraysh baa yaa carootay waa la kullaaday waa la qarxay rag waa siraadeen wanasabat ilxarb dagaalkii baa dilaacay dagaalkii baa bilowday markii ciidanka la safahay oo nabigu toosinhaya nin la odhan jiray sawaad ibnu haziya ayaa ciidankii safka hore oga bax muslimiinta ahaa muhaajiriin qiimo badan baa ansaari ah hore u baxay wuxuu rabaa nabigu nabigu safka soo samhaya buu arko laynka toosinaya hore u baxay nabigu dukaa kusugaa kusugu lahaa markaasuu nabigu ushuu dad ku simhayo uga dhexda haystay usaa maxaa jira nababa i gaadhay bu naba allow nabi waxaa bucisa cala alxaqi waalcadli ii garsoora inaan ku qisaastaan rabaa buuri nabigu ii qisaasa buuri anoo feero qaawan baad gacanta igu dhufatay nabi allow shaarka fayd buur qamiiska banne nabiga qamiiska iska qaaday beerkiisa markuu moqoy isku duubo kaas dhunkaday nabi allo aragtaa mawd baa adeegahaya nimankana waaka annaguna waaka xabad baa bilaabani in la dhammaadana u dhowdahay waa la dhammaan doonaa marka waxaan rabay buu i jirkaygu wuxuu taabto inaad ugu dambayso markaa nabigu u duceeyey idan alkina kuma shahidina waa badbaaday wa shahida jamiica almacaarif yowm ulyamaan buu shahiday xubukintuu ku dhintay ninkaa asaga oo lagu dilay saxaabigaas <clears throat> marka wacadala rasuullah rasuulka ilaahay baa toosiyey asufuuf sufuuftiibu toosiyoo simay uma rajaca wuxuu ku laabtay ila alcariishi balbaladii loo dhisay buu ku laabtay huwa asaga iyo abubakar khaasatan abubakar iyo nabi maxamed baa gooni balba u galay nabiga abood ma dhaqaaq karta taluu ka rabaa waayiinka muslimiinta wey uu la tashaduu doonaya xaalka la ogaado sacad ibnu mucaadiya koox iyaguna eh, tababaranoo khaas ana nabiga waardinayaan iswer waxay ka qabteen balbaladii uu nabigu ku jiray ee ciidanka agtiisa ahayd wa qaama sacad ibnu mucaad baa istaagay fii qowmi maca qowmi min alansaar calaa baabi alcariish koox ansaareed nabigu markii hawsha adkaata ansaar buu yeeli jiray markay hawshu kulaato ansaar udcu liya alansaar nabiga difaaciisa ansaar muhaajiriin ansaar ansaar baa kaga daray liannoo beeca khaasaa lala galay ansaar muhaajiriin lama gelin muhaajiriin niman islaamay ayagu soo xeray soo qaxay oo soo jirooday ahaayeen beeca mawd oo ku saabsan markaa dagaal mooyeen baycatu nusratin wa difaacin iyo nabiga in laga ilaalay mima yaxmuuna bihi minhu anfusahum wa ahlihim wa daraarihim nabiga lamaysan gelin marka ballankaa goonida ansaar khuseeyey hawl kastoo dareen nabiga ayaa u iman jiray xataa ymu fatxu maka saddex boqol ansaar nabiga la soctay goonaya saddex boqol ansaareed oo maaskaraato indhaha bisa ka soo jeedaan waa maaskaraat indhaha bisa laga arkaa kuwa abu sufyaan uu ka yaabay wey oo kuwa maxaa waa malakumud socdun kuwa maxay ahaayeen waxaa waa reer xaarif oo keliya lay qoys laandheeraha oo ansaar u badnaa waa qoyskaas kaliya leh maali wali bil xaarif bur quraysh iyo biraha maxaa ka galay nimankan maxay u daleeyeen wadankoodii may joogaan nabi maxamed ee wada xoog bayna ku keenaya illa xoog bay ku saarteen ثم رجع عفوا يحمون ايغو الى رسول الله الى الله halka yimaadeen xadiidkii marka aan hadayat ilmaanay ku saabsanaa inuu qunuuday abu jahl oo xadii saxiixa weeye waxaa soo saaray axmed iyo abaraani iyo xaakim baa soo saaray alimaam awri fi tafsiir bisanadin saxiix wakharaja cutbatu washiibat ibna rabica inoo jooga hada bilahi towfiiq